subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegantahay koo iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki oad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku sugan qeybo ka mid ah gobolka galgaduud islamarkaana la hadlayay ciidamada deegaanka iyo sidoo kale ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay hadda doonayaan inay afduub ku haystaan shacabka deegaanada hirshabelle iyo galmudug wax horumar aana laga sameyn karin deegaanadaasi ilaa al-shabaab ay markaasi guud ahaanba laga saaro deegaanadaasi cudlimaan cabdiraxmaan shukuur khudbad uu ka jeediyey furimaha dagaalka ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale milatariga soomaaliya oo muddooyinkii dambe dagaalo xoogan kula jiray maleeshiyada al-shabaab dagaaladaasi oo ka dhacay koonfurta gobolka mudug waxa ay sheegteen guulo waaweyn iyadoona markaasi ay sheegeen taliska in markaasi ay hub iyo gaadiidba ay ka qabseen al-shabaab dagaaladii u dambeeyey oo shalay ka dhacay koonfurta gobolka mudug waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah wixii nagu soo korna waa idiin soo gudbin doona waa mar kaliya barnaamijka falqaynta wararka जोड़ता heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka faraqeynta wararka maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan maamulka galmudug waxaa ka socday abaabul xoogan oo ay wadaan ciidamada militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyadoona ay u suurto gashay ciidamada militariga inay markaasi la wareegaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka mudug iyo sidoo kale gobolka galguduud xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulada maamulka galmudug ayaa tegayay furimaha dagaalka waxaana markaasi ay halkaasi ugu khudbeynayeen ciidamada deegaanka iyo kuwa militariga soomaaliya oo dagaalo xoogan la galay maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyada kooxda al-shabaab xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergiga gaarka ee arrimaha bini-aadinimada ee madaxweynaha soomaaliya oo maalintii shalay tagay qeybo ka mid ah gobolka galgaduud isla markaana halkaasi kula hadlay ciidamada deegaanka iyo ciidamada militariga ayaa waxa uu sheegay in deegaanada galmudug iyo hirshabeelle shacabka ku dhaqan al-shabaab ay ku haystaan afduub loona baahan yahay in la iska xoreeyo isagoo sheegay inaan wax horumara ah laga sameyn karin deegaanadaasi intaay ku sugyihiin al-shabaab sidoo kale shacabka ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu ciribtirayo kooxda al-shabaab siduu hadalka uu dhigay horta kuwaasdaan iska siibno soomaali inteena kale waa fadhiisanaynaa markaasaan wada hadlaynaaba dowlad iyo nidaam iyo iyo waxbarasho iyo horumar iyo dhulka hadda aan taagana macdan badanaa lagu sheegay midda adduunka u qaalisani oo shidaalka baddaas ceegaaga oo ugu badanoo la sheego hadda inuu galmudug ku jiro ah saa ula soo bixile oo ilmahena nool u heli lahaayeen kuwaasaa naga hortaagan waana afar wiilo ogaada waana afar wiil oo bayhoof ah oo lunsan oo waxay diin iyo islaamnimo ka ogyihin aysan jirin raggii marka annaga waxaan leenahay baraarujinta gelinta haddii qoriga la huri waayane waa qaadanaynaa waxaa madaxweynaha oo saaka hadda u jooga dhuusamareer laba bil soomaa laba bil wuxuu jooga guddoomiye oo qaramadii midoobay oo ka ballansanaa uga baaqday oo halkaas u fadhiyo oo har habeen usoo kalahaayo waa nimankaas dalka in laga xoreeyo sababtoo ah cid hore saan gacan ugu qaada ma jirin oo dagaal uga soo jeesatay dalkan idinka oona dowlad haysanaa ka xoreyseen nimankaasooyinka waaweyn dalka nabadda jooga waxaa hadda galmudug daris laha puntland waxaa ka socdo koobka ciyaaraha laakiin xaggee ku jiifaan waa halkan halkan haddii la jiiro cayaar ka socon waa la hubaa wallahina ka soconi ah, haddii hadda cadowga shabaab ama khawaarijta ay soo jiiraan galmudug ma inay ayaga nabad ahaanaya kula tahay ama hadday dhinaca kale u jiiraan ma inay gobollada kale oo soomaliya nabad ahaanayana kula tahay xataa somaliland ma nahanayaan haddii deegaankaa galmudug lagu xoreeyane meelay ku hari karaan male ogaada ha ka yaaba inay meel kale istaagaan haddii hirshabeelle iyo galmudug nimankaas laga xoreeyo meel kale istaagi karaa male sababtoo cududa ah ay ku faanayaane ku tirsanayaan khawaarijta waa dad ka soo jeeda galmudug iyo hirshabelle ka soo jeeda waa sababto walahi sooma kii habeen dhowd ayaga u hadlayay ansaarti waa saddex qabiil oo yiri saddex qabiil sheegay saddexda waa reer galmudug sooma ahayn wuxuu yidhi wacaysle iyo murursade ciidi duble wuxuu yidhi maxamuud hiraab waa ansaartii uu yidhi qolo kale ma sheegin ansaar ma aane xoogay ku haystaan xoogay ku haystaan wallahi in ansaar u hayn kuwaas sababtoo ah dadkaas aqlabkooda iyo badankooda baadiyaha ay joogaan ma degane waxay degan yihiin soomaaliya iyo muqdisho iyo deegaano kale degan yihiin dal iyo dibaday joogaan say uga soo horjeedaan annagaa og laakiin dadka xoogay ku haystaan xilli ay dadka baylaha yihiin oo dowlad jirin oo cid ka celinaysa jirin ayay keliyeysteen waana gudahay ku jiraano hadda dadkan laamiga saaran qabiiladan laamiga saaran nimanku uma soo dhowaan karaan laakiin dadka gudaha ku jira haystaan wallaahi xoogay ku haystaan gabdhahooday xoog ku haystaan hantidooday xoog ku haystaan waa kii ninkii lareebaadiyaha neefka jartaho saas u dhalaala ayagaa xaraysana gabadha daankeeda iftiima ayagaa guursanaya ya dukaan yar meelihii haduu ka soo joogo ayagaa qaadanaya waa daday xoog ku haystaan waay in laga soo xoreeyo oo laga hoos bixiyay u baahan yihiin inaan garab siino waay garab inaan siino oo ehel u noqono dad ayagaa noogu dhow ehel ayagaa noogu dhow inaan dagaalka hadda ka socda ilaa hadda camaaro lagu qabsaday waxaa la rabaa inta saddexdan furmood joogta intaa ka dhaaqdiin gudaha la aadaa la rabaa oo ilaa maxaasi iyo moqokori ilaa iyo dhinacaas kale hirshabelle laga soo dhaqaaqo oo nimanka lagu kulmiyo xabaddaa la rabaa oo ay waayaan meela u ceersadaanba waa koox yaroo hal maray meel culay saarayaan saas waa dagaalkooda dhan kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo markaasi ka warbixinayay booqashada uu ku tagay deegaanada ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi uu kula hadlay ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa militariga soomaaliya oo muddooyinkii dambe dagaalo kula gadayay deegaana hoos yimaada magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka haddaan igno koonfurta gobolka mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wadaan militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka iyadoona maalintii shalay ahayd deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oskaashanaya iyo al-shabaab dagaaladaasi waxaa ka dhashay khasaaro isku jira dhimashooo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray hase yeeshee taliska ee guutada koob iyo labaatanaad ee milatarka soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen in markaasi guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladii shalay la galeen al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen in markaasi ay hub aada u tiro badan ay ka furteen abaanduulaha guud ururka abaanduulaha guutada shan iyo tobanaad ee qeybta koob iyo ee militeriga soomaaliya oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa ka warbixiyay dagaaladii shalay ay galeen isagoona sheegay in haatan ay sii wadaan howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab bismi llahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalim radio kulmiya waa mahadsantihiin baryahan e, maalmihii lasoo e, dhaafay baacsiga khawaarijta howlgal culus oo dhowr geesood ah oo ka bilowday e, gobolka mudug oo dib u xoreynta deegaanada gacanta khawaarijta ku jira in laga xayuubiyo oo awood loogu sheegto ciyaantan eh, ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan eh, sida milatariga xooga dalka soomaaliyeed ciidamada daraawishta ee eh, galmudug ciidamada beelaha oo ciidamada macawisleyda iyagoo awooda saaray oo gacanta ku dhigay deegaanada kale ah qodqod iyo meesha la yidhaahdo dacaadweyne meesha la yidhaahdo qayacad camaara ilaa eh, dhowr goobood oo duurka iyaguna ay gacanta ku jireen maalmihii lasoo dhaafay eh, baacsigaashaa socday howlgal eh, saf ballaaran ah oo ciidamadu ay ku socdeen oo khawaarijta nafli caarigaahi oo geedkay galaanba shacabku sheegayeen meel allaale meeshay istaagaan ciidamadii kasoo cararay goobahaas aan kuu sheegay degmooyinkaas kasoo cararay aan maanta waxaan uga soo dabagalnay deegaanada gaaday iyo shabeelow oo hoostaga ah degmada bacadweyne eh, anagoo muddo laba beri ah raadkoodaba kusoo joognay oo meeshii degaanba ka kicinaynay maantay markaan ugu yaraan laba fariisimood ay nooga carareen fariisintii saddexaad bay isdamceen inay ku diriraan eh, runtii markaan si guud u cabirana waa dad aad loo khalday oo cid ka dambaysay cid ka horeysa ay midna aysan jirin meeshana lagu hilmaamay hadday isdhiibi lahayeenna ayaga dhexdooda dilahaya qofka qof ugu dhowaa dilaya eh, naf waxay bideen markii ciidamada xooga dalku ay arkaan ama ciidamada qalabka sida xabaduna ay ku bilaabato inay qoryaha daadiyaan oo ka cararaan waaya deegaanada hadda ugu badan eh, dagaalada eh, uu ku dhex dadka deegaanka iyo ciidanka qalabka sida waa halkee maantay waa laga saaray gaaday iyo shabeellow hore waxaa ugu sugnaa eh, hore waxaa ugu sugnaa waa eh, ka soo carartay qaycad iyo bacaadweyne eh, soonaheedaas soo carartay ayaa meeshaasi ku dhulmaalaysanaysa dhulmaalaysigii baan uga daba tagnay markaan uga daba tagnayna way carareen ilaahay ama hadda iska leh dagaal kooban oo saacada qaatay way daadiyeen hubkii intii badnaa wayna carareen meydkoodiina wuxuu yaalaa goobihii Eh, fariisimihii aan ka saarnayna hadda inaga ku sugan insha allah tacaalana eh, waa ka daba tegaynaa saacadaha soo socda kaasina waxa uu ahaa baandulaha guutada shan iyo tobanaad ee qeybta koob iyo labaatanaad ee militariga soomaaliya oo kulmihii ugu waramayey howlgaladii u dambeeyay ee dagaaladii ay galeen isagoona sheegay in markaasi al-shabaab ay ku gaarsiiyeen khasaare aada xoogan qeybaha dambe ee barnaamijka falqaynta wararka ayaad soo gaarna waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay dagaalkii shabaabkaad ku mashquulsheenoo kii musuqaad ilowdeene musuq maasuq waa ficil muhdiyo aragti maangaabe waa manaxe maqhruun iyo astaan mooryac leeyahay mufsid iyo maqaafaad xun iyo dacasla mooryaana mansab kula lun weeyo dakhliga kaama hoobiye waa madada ku aamina qashin maxda kaa dhuraye waa masheegayaal iyo murdiye xilal ku maamuuse waa manfaca ku laalugay hanfade maaqalka u dhacaye waa majaraha duul aan mudnayn ku magaandhiye waa tab aan macquul iyo ahayn maangal iyo caadi shakhsi midigtu qaadqaadtaqin kuguma leeleeye waa magaan miliilicay hantida miirla'aan guraye waa mallooli baas iyo kudhace moofir iyo tuuge waa matare maluug iyo tabcada kaa muleensadae mahlig weeye gaajaysan iyo weermuskuud kuu tu'aye waa mas gacan la'aadiyo dhur waa maqasha kuu raacye miishaar afliyo waa sakiin uunka mawtiye'e waana cudur mashiid mashiidiya ohoon marag u baahnayne micnihiisu waa dhereg cid kale maarahaw qabane waa macaasha kaa galo xaq ay maata leedahaye waa xaaraan magow iyo qabriguu kugu madoobaaye waa aakhira ka meel waay ifkana madal ku ceeboobe waa miskiinku moorada fakhriga moolka haw tago'e eh. ninna kale ha muudsadoo duxdoo maal ha kaydsado'e eh. waa maxkamad hor taagnaaw adoo miig laguu xidhaye maryahana lagaa furay garsoorkaa mataaticiye waa mas-uul dib haw noqon shaqsina maamul haw qabane iska daa malyuun iyo adoo maal aruursadaye wax ka badan mushaarkaad lahayd milay haddaad qaaddo mansab lagu badbaadiyo kursigu maa caliish noqoye inta lagu muquuniyo xilkana mirir lagaa qaado waa majaha lagaa dabar sidii muun xafiis galaye waa nafsigu ku mayracay axdigu mahadha kuu keenye waa kitaabka mawluhu ku qabay been adow maraye waa mas-uuliyiintiiyo shacbigu kaa muraal jabae aadanaha madow iyo cadaan muruxsan oo fiiqan mikrofoon ninkii laga waco midigta loo saaro waa markhaati nool iyo halhays muuqda kaa dhigaye ha yeeshee go'aan mida ah hadday madaxdu soo saartay mabda fiican weeyo iyo sharciga loo makaabsadaye muska shabaqa kiisoo horgala midugtu waa goyne manfac sheera mood loo dhan yahay maal dadka u yaala inta minan ku iibsado inuu dhab uma duudaysto muslin uma banaaniyo waqii muumin dhowrsadee mashruuc lexsataa iyo si kale wax maleegtaaba ma qarsoomi doontida haddaan macalgad weyno waa intii lagaa magay adoon magac fayoobayn miskiin tabar yar maamiyo canshuur maata laga qaaday oo maqaayadley iyo dukaan laga mawaad gooyey haddii aad mas-uul tahay ogow miirqab iyo dhiig leh iyadaa miciinkaa rabto waardiyeyn mudane mirta dhexe magaankii gudo qarashka ka maangeeya waa maqan rag lihi doonayo miis la leeyahay wah bislow saabilangadhaabdi antun gobay antiriyaasay waar anigu intaan garanayo way dhaaftay wararadoo hanugu buuqina reerihinnii qabo dadow macangagnimo iyo haddaan muran la doonaynin musuq maasuq iyo xeeshu waa reer magaalnimo hayehe axmedow waxaa kaloo la yiri musuuqu ka mamaarmaayo masuuqa weesla meelmaaraan musuuqu ka mamaarmaayo masuuqa weesla meelmaaraan war qawaarijinay marato oo meel xun laga tuur abuuro maqsuud bau ka yahay shacabka iyagu meel u joogaba tanuna musuqmaasuqmay ka hadlaysaa bow shaqada maxaa lagaaga joojiyey wasiirkaa waryaa iidhi ubow bala ku jidha ah. aryaa wasiir waxaa u dhihi weys weeldugudsi argay warya walleerahaay koonkaaga lacagtan badan ee ku jirta xaggay ka soo gashay war oda dhaqameedaan ahay aryaa lacagtaanu diya ka badan tahay war ergadaan soo xulay war ninfo tashtan maarto garaabata aadiya nebada farantay war geelaan leennu ku yirion caanateelanaa warbow haddii boqol kun caanaga laga heli hayo haddii anaaba taajiri lahaa oo bashiirdheer waa hadda doorashada qof codka ama musuqa ku dhammayrabtiin waladaa moogow hurday soomaaliya waa mashruuc maguuniya magase waa laari widaay warmadeew maxaa dadka ku haysataa lafta garaa wakhtigiisu waa gebagabe war madaxweyne muuse bixi muddada waa loo kordhiyey warbow dadku ilaa wax doorto cadaalad la heli mayee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir dheerow doorasho cod iyo qof aad ka hadlaysaaye reer galmudug duqi ugu weynaa dhabancad asagoo dhaawac oo furunta taagan yahay warbow dhabancad galmudug keliya uma weyna somaaliadhan buu u wen yahay war dhabancad halganka looga soo horjeedo tusaale cad u yahay war guddoomiyihii gobolka banaadirba cadcadde iyo caddaan lixay u joogiyaan boor shagiibiyohaye sidii lafta gareen uu fiirinaya waar duquma hal eeg muu baxay war anugu waxaan la yaabanahay senatar xaaji muuse suudi dhibaatada wadanka khawaariijta ku haysta waxaan ka aamusiyey waar khawaariijtu baxa ku bixi maayaan shabaab naga taga ku tigi maayaan muu yidhi shaqshaqshaqshaq dabaka walaaqiya wadanxu u dhihi waaye war senatar xaaji muuse ruurnurgeed tegi lahaa shabaab dambe soomaha weyse lahayn warbow senatar muuse xildhibaan dhaban cad ma arag miya war kalemaanay war mahaysiine dagaalka mudug iyo galgaduud ka socdaad u jaadiine shabeellada dhex agtiisa god ku yaalay ku godoosan yihiin afar maalin taliyaha macawisleyda oo hadla wuxuu yidhi godkii ay galeen dabaan ku qabanay markay soo carar maageenna todobaan ka dilnay welina godkay noogu jiraan dabna waa ku socdaa annaguna qararkan qorya kala fadhinaa diyaaraduna in yar kadib inta timaaday gentaal ku dhufanee hayehe shabaabaa god noogu jiree garweynta noo keena miyuu yidhi war markii la gubaba waa soo qararayaana la yidhi geedowow ganfuurhume intee gale waa la gubaa godkaad gasho yaleerey waar wallaweynay masaska godas codka lagu gubi jiraye sidee waxidinka yihiin waaglow hidid xisaablaanga dhagaage war waad naga dhex gasheena war ma sugtiine nimanku meesha ay ku jiraan dhul dhulhowda waaye hadda ka waa lagu laaye haddana mar kale waa kuwa soo galo afar maalin ku godoonsan ciidanka dowladda iyo macawisleyda deegaankuna waa ku wareegsan yihiin sidii mas godgalana in yar badde dhinac looga qabanayaa taliya macawislaydana wuxuu yidhi hal xaba inuu ka fokada ma ogolin marka gurmadkii dhammaayo ay u gudbi rabeen gobollada dhexe waa taa lagu shidayo war waxaan maqli jiray aabbaabo warkaasaan u boga aniga gardarhay godkaagii waa lagugu soo galay wari nimanka haddayba halkaa la marayso sow ma ahaa gedeedii gorayoy gabalkudhe samigay cabdullana waxa uu yidhi hw dhagaar qaabe iyo dhiblow in leeskaa dhacshooyay dhibe dhagarqaabe iyo dhiblow in leeskaa dhacshooyay dhibe war haddii cabdullw dhagarqaba in layska dheciyo ciidu diid diidane ma sidii maskiyaa dabku gubaysaa war dagaal siduu kuu qabtaa loo qalleeyaniyo buumayaga uunsi noo shidi jiray waa la gubahayaa war adugu goormaad garaawda ayaadse u garaawdaa aryaadnaha war ma haysiina shabaab gobolka hiiraan berigi lagula dagaalamayo waxaa ka dhacay gabar umulahoo muggaas dhashay aqalkay ku jirta dab ku qabteen umushi cunugay dhashay iyo aqalkina sidaasay ku wada gubteen hadda islaanti umulisadaheedaa cagaheer uga fakata qabe abesiyo halaclama dhuunkada oo dhabta laguma qaate iska guba war waxaa la yidhi eh. rag iyo dumar shacabkeenna iyo ciidanka israacay eh. rabbigoodna intay kaashadeen riiq ku diriraysa eh. rasaastiiyo hubkoodana gurtaan riixay cadowgiiye rugti laysku galay oo horeba tira ku ruux weyday iyo tiro yaroo roortay oo baqarculaynaysa labadaasi raatay noqdeen rabashku nooshiiye qawaariij rafaadkay badeen waa sidaan rabin war waxaa kaloo la yidhi al-shabaabkan jaafada noqdoo jilicsan oo liita jabhadan la ciirsaday harkii ee jufadu laysay wadaadadii jallaadka u rogaa jeexay kaartada haddii aan jamaacadu fadwan lama jikaarin war bisla war mahayside maraay goof waa la xoreeyey hankoolkii galmudugna waa ka gebiyey warlaftirkaagaan war hayne canays ururkaarsho furinta shoogaa wuxuu yidhi qawaanijtii baar firatay baga ma kuulaynay wax dhanbaad isbuumbuunasee ba'ay ma kaa yeedhay u adigaan war hayne odagii maxamed saala wuxuu yidhi dhiigdaadintaad iyo dhibkaad waaye nagu haysay dhuufasyada wixii kaaga dhacay soo dhag xuma maha waar walla weynay kalamaanta furinta jirtaa way badan tahay taash iyo maxay dhaheen taaj wali eray hollin waa shabaabkii in badan badan beenta hey jire urbo raggu waxay ma yar kama sokoyo furinta waa kusii dhowahaye hogaankii markuu duulaye jiidda hore aaday hubka iyo raggii siday markii heegan laga yeelay hareeraha dagaal lagaga furay hoohe khawaariijta halgaad buu la tiigsaday runtii loo hamuun qabe nimankii isfaahuulin jiray maanta hiil ma hilibkooda waa taa la waday horonadii jaane wiilashii hanjabi jiray haddeer haadku kala boog naw waa bashiiro ma ra-isul wasaara doonaysaa warwaaqlo war ma hayside ra'iisul wasaare xamse cabdi aarniyogow joogaa war kalamaanay war ma haysaane dhalinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah eh. ayaa waxay ku goodoonsan yihiin jasiirad ku taalla dalka giriigga muddaana la sheegayay in dhallinyaradaasi meesha ku dhiban yihiin adduunyaduna ay indhaha ka qarsatay soomaalina tahriib waa looga maaro waayey marka dadkeenna naftooda kharribaya eh. sow dhibaato weyn maahan war dalka nabad iyo guroogan hooba waayeen eh. may suubiaan badaadskashibaayan aryaama naftooday la dirirayaan ma iska dhaxshaan cadowga ay nabadda ka waayeen ah, maskaxda laga abaarubay abaaroobaywareer galmudug waxay dhaheen Eh. lama kala maqnee eh. taariikh meel ku qoran weeye maanta war waxaad ka tagtay eh. maantoo kalana madaxaana furan waan wallaweynay somalilan garan maysaane dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray haye magohja caddaad ku noqon rabtiin warbowralascanad waxay yidhaahdeen dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaar iyo habeen difaacayna siyaasiyi khawaarijta adigu maxaad ula aadin horta dagaalada sokeeye war mayn liyaabasa ma dheegi jirnaysan eh. qalalaasa dagaalba eh. loo qiildayaya eh. qiimihii nolosha la khasaarinaya baa qalad lagu saxayaa warmaday wadna waxaad ka tagtay eh. argagiixisooy eh. addunkoo idil eh. in lagaa nacay waad og tahayoo odaygii iyo ciidan adag baa ku soo aado durba'aydii aad ku noolayd watan olashaye isa soo dhiib intaan ajashiyo uunun lagu jarin meelaad aadiyo irid ma lahee haysadkaynine argagiixiso fariimahaasi iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsameynaya nabadgelyo